alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii labaad oo ka mid a ah kitaabkii al usuulu halaathatu wa adilatuhaa ou iska lahaa muxamed ibnu cabdilwahaab ibnu sulaymaan atamiimi raximahu llahu tacaala waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi al aslu alwalu macrifatu rabbi intaynaan darsigaan gudagelin casharkii shalay baan laba meelood uga noqonayaa qeybta koowaad waxaa weeye hadalkii bukhaari oo ahaa baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal waddaliilu qowluhu tacaala faclam annahu laa ilaaha ila allahu wastakfir lidambika fabada'a bilcilmi fa bada'a bilcilmi intaasu ku jooga hadalkii bukhaari intaa dambe oo beyna qowseynka ku jirto qabla alqowli waalcamal ah maxamed ibnu cabdiwahaab baa iskaleho ku soo celiyey mar labaad dee markii koowaad waa ujeeda oo bukhaari baa yidhi baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal horey buu usoo yidhi bukhaari soo uma jeedaan saa inay qoran tahay qaybta hore haddana markii la yidhi fa bada'a bilcilmi maxaa ka dambeeya qabla alqowli waalcamal jaan dambeeto bukhaari iskama leh sheekha kitaabka qoray oo maxamed ibnu cabdilwahaab ayaa iskale qaybtan dambe oo ku-celiska ahoo qabla alqowli waalcamal taasi waa qodob qodobka labaad oo aan jeclahay inaan baraarujiyo waxaa weeye laa tajidu qowman yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhiri yu-aduuna man xaada allaah aayadda aakhirkeeda waxaa ka mid ah ulaa'ika kataba fii quluubihim al wa ayadahum ilaahay wuxuu ku xoojiyey biruuxin ruuxdaasi waa maxay waa waxyi iyo nasri iyo guul biruuxin burhaan iyo xujo oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahatay qur-aankana ruux waa loo yaqaanaa ruux maadaamuu qur-aanka qabsashadiisa iyo ku dhaqankiisa nolol wanaagsan laga helo qur-aanku ruuxu wey macaani badan baa qur-aanku ruuxu isticmaala laakiin halkan waa burhaan iyo xujo wa ruuxun xujo iyo burhaan oo minhu ilahay xaggiisa ka hatay daliil al aslu lwalu asalka koobaad macrifatu rabbi rabbi barashadiisa weeye ilaahigii ku abuuray oo noloshaan ku geliyey oo kuu barwaaqeeyey barashadiisa buu asalkaani ku saabsan yahay fa idaa goortii qiila lagugu yidhaahdo laka adiga man ruuxeebaa rabbuka rabbigaa ah mar rabbuka rabbigaa waa kuma yaa rabbi ku ah dii lagu yidhaahdo faqul waxaad dhahdaa rabbii rabbigay allaahu alla wey alladii allahaasoo rabbaani isoo barbaariyey oo isoo koriyey wa rabbaa soo barbaariyey jamiica alcaalamiina caalamka oo dhan binicamihi barwaaqooyinkiisa caalam waa maxay isagaa sheegi doona laamka la hoos dhigi maayo caalim la odhan maayo waxaad akhrinaysaa wa rabbaa soo koriyey oo soo barbaariyey jamiica alcaalamiina caalamiinta oo dhan adduunkao dhan baa loola jeedaa oo dhan binicamihi barwaaqooyinkiisa ilaahay barwaaqooyinkiisuu kusoo koriyey wa huwa asagaa macbuudii kan la caabudaya ah macbuudkayga aan caabudayo waa asaga wa huwa asaga macbuudii kaan caabudaya ah laysa lii aniga ima sugnaan macbuudun kulla caabudo oo siwaahu alla ka soo haray cid ilaahay ka soo hartay oon caabudayo oon ilaahnimo u qirsanahay xaqa ma i jirto waddaliilu waxaana u daliila qowluhu hadalka alle tacaalaa uu yidhi alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa rabbil caalamiin sooma jeedid caalamkoo dhan allah rabbi uu ah isagaa abuuray wa kullu maa shay dhammaanti siwallaahi alla ka soo haray caalamun waa caalam caalam maxaa loo yaqaanaa wax kasta oo ilaahay ka soo haray wa kullu maa siwallaahi ilaahay wixii ka soo haroo dhan caalimun ma odhan karti waa caalam wey laamka kor dhigan yahi wa kullu maa shay dhammaanti siwaa ka soo haray siwallaahi alla ka soo haray caalamun caalam weeye addoommadii alla weeye wa ana aniguna shiikhu wuxuu yidhi waa maxamed cabdiwahaab waaxidun hal qof baan ahay oo min daalika kaa ka tirsan alcaalami ee caalamka ah waaxidun hal qof baan ah oo min daalika kaa ka tirsan alcaalami ee caalamka ah caalamkaas ilaahi abuuray ruux un ka tirsan oo abuurkii ilaahay ka tirsan baan ahay halkaa marka waxaad ogaatay laba waxyaalood kow horta caalam maxaa la yidhaahdaa waxaynu leenahay waa maasi wallaahi ilaahay wixii ka soo haray weeye wax allaala wixii ka soo haray jamaadaadka cirarka dhulka dadka dunyada dugaagga kulligood waa caalam rabbigaa waa kuma waa allaha isoo barbaariyoo isoo koriyay adoo qaawan oo ooyahaya oo yirihiisa mujuqaad dhalatay oo saaka dad waaweyn baa leeyahay waxbaa la garanayaa waxa weeyaan takaaliif baa dadkay saaran yaa ku soo koriyey oo caafimaadkan ku siiyo heerkaa ku soo gaarsiiyey allah ma keligaaba maya warabbaa jamiica alcaalamiin caalamka oo dhan ayuu soo barbaariyey muxuu kusoo barbaariyey binicamihi barwaaqooyinkiisa yaad caabudaysaa wahuwa asagaa macbuudii kan aan caabudaya ah cid kaloo qofkuu caabudo miyuu leeyahay oo u bannaan laysa lii aniga ima sugnaan macbuudun kulla caabudo siwaahu alla ka soo haray ilaahay cid ka soo hartoon caabudaya maba jirtaba ha sababtoo ah cibaado xaquma leh maxaa u daliilana waa la sheegay wa daliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi alxamdu mahad lilaahi allay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa maxaa caalam ah wa kullu maa shay dhammaantii siwaa ka soo haray siwallaahi alla ka soo haray caalamun caalam weeyaan wa ana aniguna yaa iska hadlaya waa moxamed ibnu cabdiwahaab wa ana aniguna waaxidun qof baan ahay buu yidhi oo min daalika kaa ka tirsan al caalami ee caalamka caalamkaas ilaahay abuuray ruux ka tirsan baan ahay buu fa idaa goortii qiila lagugu yidhaahdo laka adiga bima maxay baad carafta ku garatay rabbaka rabbigaa laanna weligaa maad arag ilaah laa tudrikuhu labsaar ilaahay araggeenu ma ixaadayn karo ma koobi karo adduunna ilahay laguma arko oo nebigeenu sala allahu calayhi waalihi wasalama iclamuu annakum lan tarow rabbakum xataa tamuutuu buu yidhi rabbigiin arki maysaan ilaa aad ka dhimataan marka ilaahay maadaaboodan arag maxaad ku garanaysaa ilaahay maxaad ku taqaanaa maxaad ku ogaanaysaa bima maxay baad carafta ku garatay rabbaka rabbigaa faqul waxaad dhahdaa biaayaatihi aayaadkiisa aayaadku labay u qaybsamaan aayaad kowni ah cirka dhulka sida ilaahay u abuuray khalqiga sharcigii aayaad sharci oo maxay ah waxyiga alle waxaan lagaa reebay waxaan lagu amrahayo waxaan lagaaga warramahayo aayaatihi ilaahay aayaadkiisaan ku gartay iyo wa makhluuqaatihi ilaahay uunkiisa iyo wuxuu abuurtay wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah calaamadaha iyo astaamaha ilaahay waaxidnimadiisa lagu garto waxaa ka mida iyo kelinimadiisa al leylu hameenkii ha waa mugdi goortuu soo galahayo daqiiqadda ugu dambaysa adugu ma ogaan kartid wanahaaru iyo maalinkii iftiinkaas durba waagu inoo dilaacay ilaahay unbaa waxa weeyaan abuuroo sameeyey iyo washamsu qoraxda iftiinkaasaad arkaysaa iyo walqamaru dayax intaasuba waxay ka mid yihiin aayaadka waaweyn oo ilaahay kelinimadiisa ku tusinaya wa min makhluuqaatihi ilaahay waxyaaluhu abuurtay waxaa ka mid ah asamaawaatu cirarka asabcu ee toddobada ah toddobada cirba asaga abuurtay iyo wal aaraaduuna dhulalka asabcu ee toddobada ah araduun ra-da waa kordhiganta wal araduuna iyo dhulalka asabcu ee toddobada ah iyo waman waxa fiihinna dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa baynahumaa dhexdooda ahaaday fiihinna waa maxay cirkana wuxuu leeyahay wax gooni ugu jira dhulkuna wuxuu leeyahay wax gooni ugu aasan iyo wax labadooda u dhexeeyo baynahumaa ah kulligood allah iska leh wax walba allah iska leh intuba waxay ku tusinayaan ilaahay waxdaaninimadiisi iyo kelinimadii wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a ah al leylu hameenka iyo wannahaaru maalinka iyo washamsu qoraxdii iyo walqamaru dayixii waa afar shay oo makhluuqaad aad u waaweyn ah ilaa wuxuu leeyahay laa tasjuduu ha u sujuudinina lishamsi qoraxda sabab sujuudda allah iska leh qoraxna waa makhluuq ilaahay u abuurtay male marka cibaada iyadu walaa lilqamari dayaxana ha u sujuudinina waa daciif makhluuq ilaahay ah allah abuurtay sujuudna ilaahay baa iska leh mar haddaan labadaa loo sujuudayn waayah yaan u sujuudnaa wasjuduu u sujuuda lilaahi alle alladii allahaasoo khalaqa abuuray hunna kuwaa lasoo sheegay kuwee ashamsu waalqamaru alleylu wannahaaru kuwaa la soo sheegay allihii abuurtay asagaasaa sujuud mudana u sujuuda in kuntum haddaad tihiin tacbuduuna kuwa caabudaya iyaahu asaga haddaad ilaahay caabudaysaan ilaahay makhluuqaadka waaweyn allaha abuurtay oo hameenkaa iyo maalinka iyo qoraaxda iyo dayaxa weeyaane asagaa u sujuudo caabuda ku xirnaada asaga keligii inuu macbuudka xaqaa yahay ee cibaadada mudan aamin dad hadda waxaa jira qoraxda caabuda iftiinkeedaasaa la isu dhigahayaa waa la caabudayaa kuwo waxaa jira dayaxa caabuda kuwo waxaa jira hameenka caabuda kuwo waxaa jira maalinka caabuda intaas midna ma mudna in la caabudo waa makhluuq ilaahay abuurtay oo uu fududeeyey oo uu waxa weeyaan meeshuu raba uu diraya subxaana waxaa kaloo u daliila wa qowluhu hadalka alleh tacaalaa sarreeya uu yidhi inna rabbakum rabbigiin allaahu alla wey alladii allahaasoo khalaqa abuuray asamaawaati cirarka iyo wal arda dhulalka fii sittati ayaamin lix maalmood gudahooda ayuu ku abuuray uma istawaa ilaahay wuu ka sarmaray cala alcarshi carshiga yuqshii alla wuu daboolayaa alleyla hameenka annahaara maalinka ayuu ku daboolayaa yatlubu xaalo uu dalbayo habeenkii hu maalinkii xafiifan deg deg washamsa qoraxdana ilaahay wuu abuura iyo walqamara dayaxa iyo wannujuuma xidigaha musakharaatin xaalay kuwa la sahloo la fududeeyey biamrihi ilaahay amarkii iyo doonitaankii alaa lahu alla waxaa u sugnaaday alkhalqu abuurka wax allaala waxaa adduunkan ka jiro dhan alla abuuray wal amru taladana asagaa iska laho koonkan asagaa ka taliya cid kaleeto inay ka taliso ilaah kale ma uu jiro ka taliya tabaaraka waxaa khayrkiisu batay allaahu alle allihii rabulcaalamiina caalamiintoo dhan rabbigood ah adduunkao dhan allihii rabbiga u ahaa ilaahigaa khayrkiisaa batay waxaad u fiirsataa ilaahay waa rabbiga waxyaalaha bani aadamku ay arkeen waxa ugu waaweyn baa la barayaa inuu ilaahay abuurtay wax indhaheennu ay qabtaan cirka iyo dhulka iyo qoraxda iyo dayaxyaa ugu weyn wax ka weyn aynu aragna weli ma jiro ayagiibaa marka waxaa lagu leeyaha alla abuuray cirka alla abuuray la khalqu samaawaati wal ard akbaru min khalqi nnaas abuurka dadka la abuuray iyo samaawaadka iyo ardada abuurka la abuuray samaawaadka iyo arlada inaga weyn waa inaga facweyn yihiin waa inaga taariikh horeeyaan xaggana waa inaga waaweynyihin waa wax aad u waaweyn alla abuuray marka asamaawaat toddoba samaa jirta toddobadaba alla abuuray toddoba dhulbaa jirta toddobadaba isaga abuuray maalin iyo habeen isdaba maraya ayaa jira alla abuuray yatlubuhu xafiidan habeenkiibaa wuxuu dalbayaa raadinayaa maalinkii si deg dega see u raadinaya xalay baynu joognay mugdi baan ku jirnay dadku waa hurdeen waagii baa durba baryay meeshii mugdiga iftiin baaba soo galayba saan maalin u joogno isla markiiba waxaad arkaysaa qoraxdiiyo sii dhacaysa cirkiioo mugdi soo fuulayo madow habeenkii waa madoobaadayba wax yar kabacdi saacada kabacdi haddana iftiin baa soo dhalanaya yadlubuhu xafiidan saas isu dabamarayaan marka deg deg ah ayay isu raadaan saacadihiisu xidigaha iyo qoraxda iyo dayaxa intaba horta alla abuuray haddana ayagoo la abuuray musakharaatin kuwa la sahlay weeyaan biamrihi ilahay amarkiisa lagu sahray lagu sahlay xidiga meesha ilaahay mar yidhaahdo ayuu maraya dayaxa meesha ilaahay mar yidhaahduu maraya qoraxdu amarka ilaahay ma khilaafayso amarkaa ilaahay bay ku socdaan musakharaatin alaa lahu alkhalqu waalamru ilaahay wuxuu leeyahay khalqiga abuurkao dhan asagaa iska leh wax allaala wuxuu abuurtaan asagaa u taliyo keligii marka in la caabudo weeye maadaamuu khalqiga asagu leeyahay taladana asaguu leeyahay tabaaraka allahu lcaalamiin waxaa khayrkiisu batay allaha caalamkao dhan rabbiga u ah asagaasaana cibaado mudan qofaan waxba abuuri karin qofaan waxba u talin adduunkaanoo dhan aan ka talin karin qofka noocaas cibaado ma mudna waalrabbu rabbi huwa asagu almacbuudu kalna caabudo weeye maxaa rabbi la yidhaahdaaba ku yidhi wuxuu ku yidhi alrabbu huwa asagu almacbuudu kalna caabudo weeye wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaala sarreeye uu yidhi yaa ayuha naasu dadow icbuduu caabuda rabbakum rabbigiin alladii allahaasoo khalaqakum idin abuuray yaa ku abuuray allah ilahay baa ku abuuroo ku sameeyey kow waaladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka idinka horreeyey wax allaala wixii khalqiga inagu horreeyana yaa abuuray allah wax walba alla abuuray lacallakum saa tattaquuna ilaahay uga baqdaan ilaahay muxuu idiin abuura saad uga baqdaan inaad ka baqdid buu kuwa abuurta alladii allahaasoo jacala yeelay lakum idinka al arda dhulka firaashan gogol hadda waa kanaa dhulkaad ku fadhidaan dhulkaad ku fadhidaan weligiin dhul iga kacma ku yidhi dhaaf yah iguma fariisan kartid orday dhaaf dhulkula ma waad aragto ilaahay baa kuu leeliyey ilaahay baa kuu dabciyey waa asaga fariisanaysa markaad kacdid asagaad ku dullugaynaysa musqul haddaad u baahatid dhulkiibaad waxweyaan ku musqulaysanaysaa waa haddaad seexan asagiibaad ku seexanaysaa ilahay baa wuxuu kaaga dhigaa firaash firaashkasoo laguma seexdo saas ilahay baa firaashkaaga dhigay ma uu ku diidaya dhaafku ma leh waa hagaag taasi waa qodob wasamaa'a cirkana ilaahay wuxuu idinkaga dhigay binaa'an dhismo sanqaaf gurigan hadda aan ku jirro qaybna waa qaybtan hoosoo lagu fadhiyo qaybna waa qaybtan kore maxaa loo yaqaanaa qaybtaan kore saanqaafka guriga weeye saqfiga guriga waa kana halkan waxaa loo yaqaana bow bow miyaa la yihahdaa qaybtan marka waa qaybtaa sare waahay ilaahay baa sidaa marka kugu daday korkaana waa kal cirkiibaa saa kuu ah ku dalaalimaynaya hoosna dhulkiibaa kuu goglan ilaahay baa sidaa kaaga dhigay marka ayib wa anzala ilaahay wuxuu soo dejiyey minasamaai xaggii sare oo cirka ahaa maa-an biyuh biyuhu maxay yihiin waa roobkii biyo alle xagga ka soo dejiyey fa akhraja ilaahay wuxuu soo bixiyey bihii biyihii soo da-ay sababkoodii min athamaraati midhaha xaggooda risqan risqi ayuu alla soo saara marka roobku soo do-o dhulkii ku do-o dhulku biyihii waa cabaya markuu biyihii cabo waxaa ka soo baxaya beerihiibaa soo baxaya naqibaa soo baxaya nabaadkiibaa soo dhalanaya dhulkii marka cagaar iyo doog iyo barwaaqo yaa ka soo saaray allah yaa roob ka keenay allah dhulkan yaa u fududeeyey inuu biyihii cabo oo nuugo allah yaa arrinkaa loogu talagalay risqan lakum haa risqan xaalo u yahay risqi lakum idinka ladinko ladinku risqa ladinkaga dhigay ladinku talagalay falaa tajcaluu ha u yeelinana lilaahi alle andaadan kuwa wax la wadaaga annidu washirku somaydan soo mar shariik walxaal antum idinkuna taclamuun aad ogtihiin maxaad ogtihiin inaan ilaahay cid la wadaagtaa jirin arrimahan waad ogtihiin cibaadadan cid ha ugu darinina ilaahigaasaa wuxuu yidhi allaha mustaxiqa kuwa in la caabudo alileh cirkiibuu abuuray waa kaa sarreeya dhulkiibuu ku abuuray dhulkiina waa kaa hooseeya cirkuu roob ka soo dejiyey dhulkiibaa ku da-ay roobkii dhulkiibaa waxaa kuu soo saarayaa naq iyo doog iyo barwaaqo ilaahay muxuu ugu talagalay thamaraadka iyo miraha ka soo baxaya risqan lakum arsaaq idinka ilahay idinku talagalay weeye falaa tajcaluu lilaahi andaadan yaa ayuha naasu dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigeen alladii allahaasoo khalaqakum idin abuuray waladiina kuwiin abuuray min qablikum idinka idinka horreeyey lacallakum saa tattaquuna u baqdaan alladii allahaasoo jacala idin yeelay lakum idinka al arda dhulka idinkaga yeelay firaashan gogol wasamaa cirkana idinkaga yeelay bina'an dhismo wa ansala soo dejiyay min asamaa'i xagga sare maa-an biyo fa akhraja soo saaray bihi biyihii sababkoodii min athamaraati midhaha xaggooda xaaluu ka haday risqan risqigaasoo lakum idinka idiin sugnaaday falaa tajcaluu ha yeelinina lilaahi allaha u yeelinina andaadan kuwa wax la wadaaga walxaal antum idinkuna taclamuuna aada ogtihi qaala ibnulkathiir ibnukathiir baa wuxuu yidhi tafsiir buu leeyahay qur-aanka dhan uu ku tafsiiray kitaabo badanna wuu leeyahay oo naafic oo waxtar ah ayib raximahu llaahu allah u naxariista tacaalaa sarreeye al khaaliqu midka abuuray li tan al ashyaa'i ee arrimaha ah, ah al eh, khaaliqu midka abuuray lihaadihi tan al ashyaa arrimaha ah huwa asaga almustaxiqu midka mutaystay a ah lilcibaadati cibaado waake waxaan soo sheegnay cirkuu abuuray dhulkuu abuuray cirkii wuxuu idinkaga dhigay bine dhulkiina wuxuu kaga dhigay firaash roob buu soo dejiyey miruu kusoo saaray arrimaha noocaasa mid ka abuuray aleleh kaasaa cibaado muta laakiin qof aan cer lahayn oo aan dhul lahayn oo aan hawada adduunka lahayn ruuxaasi ilahnimo ma caabud ma awoodo ilahnimo in ma istaahilo alkhaaliqu khaaliqu midka abuuray lihaadihi tan al ashyaa arrimaha ah al ashyaai arrimaha ah huwa asaga ah almustaxiqu midka mutaystay a lilcibaadati cibaado kaasaa cibaado mutaystay wa anwaacu lcibaadati cibaadada qaybaheeda allatii taasoo amara amarallaahu alla uu faray biha ayada midlul lislaami islaamkao kale weeye iyo wal iimaani iimaanka iyo wal ixsaani ixsaanka cibaadooyinka ilaahi uu dadka faray anwaacya qaybay leeyihiin qaybaha waxaa ka mid ah al islaamu iyo iimaan iyo ixsaan marka wuxuu leeyahay wa anwaacu lcibaadati cibaadada qaybaheeda allatii taasoo amarallaahu alla uu faray amara uu amray allaahu alla biha iyada midlu lislaami islaamkoo kale wey iyo wal iimaani iimaankoo kale iyo wal ixsaani ixsaankoo kale intuba waa inoo imaan doonaa wa minhu waxaa ka mid ah arrimihii islaamka iyo cibaadooyinkii adducaa'u baryada waalkhawfu cabsida waalrajaa'u rajada ilahay wax laga rajeeyo waatawakulu tala saarashada ilaahay la tala saarto waalraqbatu jacaylka ilaahay la jeclaado waxna laga codsado waalrahbatu cabsida ilaahay laga cabsado waalkhushuucu ilaahay in loo khushuuco la isu bihinbihiyo waalkhashyatu alla in laga baqo wal-inaabatu ilaahay in loo toobad keeno wal-isticaanatu ilaahay kaalme in la weydiisto waalisticaadatu isticaadatu ilaahay in la magan galo iyo wal gargaar in la dalbo iyo wadabxu gowrac iyo wanadru shardi la xirto iyo wagayru daalika intaa waxaan ahaynoo min anwaacilcibaadati cibaadada qaybaheeda ka mid ah allatii cibaadadaasoo amara uu amray allaahu alla biha iyada kulluhaa arrimahaasoo dhani lilaahi ilahi bay u sugnaata tacaala sarreeyey intaan soo sheegnayba allah iska leh xabad xabad buu daliilkeeda u keeni doonaa intaa uu sheegay marka intaa hadda uu sheegay oo laga bilaabo adducaa ilaa waxa weeyaan wanadru mid walba daliilkeedu keeni doonaa wadaliilo waxaa u daliila qowluhu alla hadalkiisa tacaala sarreeye uu yidhi wa ana almasaajida masaajidu lilaahi allay u sugnaataye falaa tadcuu ha baryina macallaahi ilaahay la jirankii axadan qofna ilaahay cidna waxaa ugu darinina soo marar badan ma soo marin aayadan waa kaas marka muxuu u deliishanayaa adducaa inaan allu iska leeyaho xaqu alla leeyahay uu yahay waa ducaa lcibaada iyo ducaa lmasala labadaba alla iska leh xuquuqdiisa khaaska ay ka mid tahay faman qofkii sarafa leexiya minhaa ducada xaggeeda xaalu ka ahday shay-an hal shay ligayrillaahi alla cidaan ahayna u leexiya fa huwa asagu mushrikun waa mushrik ilaahay cibaadada cid ugu daray kaafirun oo gaal ah qofkii cibaadadii ilaahay cid kaleeto u leexiya waa mushrigoo dee ilaahay buu cid kale wax ugu daray waana kaafiroo ilaahay buu ku gaalooba faman qofkii sarafa leexiya minhaa cibaadada xaggeeda xaaluu ka ahday shay-an shay liqayrillaahi alla cid aan hayna u leexiya fa huwa qofkaasi mushrikun ilaahay cibaadada mid la wadaejiyey cid kale weeyaan la wadaajiyey kaafirun ee gaal ah wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeya uu yidhi waman ruuxii yadcu barya macallaahi alla la jirankii ilaahan ilaahaasoo aakhare ee kale laa burhaana wax xujo la yidhaahdaana aysan u sugnaan lahu asaga bihi shaygaa uu baryayo cibaadadiisa fa innamaa xisaabuhu la xisaabtankiisu cinda rabbihi rabbiga agtii ayuu ahaaday innahu amar yashaaniya laa yuflixu ma liibaanaan alkaafiruuna kuwa gaaloobay ma liibaanaan qofkii ilaahay la jirankii cid kala barya ilaahay wuxuu ku sheega kaafir labaad wuxuu sheegay inuusan liibaanayn qofkaas ma liibaanayo waman qofkii yadcu barya macallaahi alla la jirankii ilaahan ilaah aakhare ee kale ilaah kaluu yidhi waan baryayaa laa burhaana wax xujo la yidhaahdaa lahu asaga uma sugna bihi bicibaadati cibaadadiisa wax burhaan iyo xujo uma haysto fa innamaa xisaabuhu la xisaabtankiisu cinda rabbihi rabbigii agtii ayay ahaata allah la xisaabtamaya innahu amar yashaaniya laa yuflixu ma liibaanaan alkaafiruuna kuwa gaaloobay ma liibaanaan wa lxadiidi xadiid dhexdiina waxaa ku sugnaa adducaa'u ducadu mukhu lcibaadati cibaadada dhuuxeeda weeyaan cibaadada dhuuxeeda weeye ah, tirmidi baa wariye isagoo xadiidka anas ah waxaana jira midaan soo marno si kala ahaayo adducaau huwa alcibaada adducaau huwa alcibaada xadiidka nucmaan ibn bashiir baa isagana wariyay tirmidi tirmidi baa wariyay min xadiidi nucmaan ibn bashiir kaasaa saxaaxa marka kaa horeeto waa saxiix kan hadda inoo qoranoo adducaau mukhul cibaadatina culummada qayb ka midana way saxiixiyeen qaybna waxay leeyihiin cabdulaahi ibnu lahiica nin loo yaqaano oo nin wanaagsan ah laakiin xoogaa waagii dambeeta kitaabta intay ka gubatay sayi-ulxifdi noqday ayaa ku jira ninkaasna rag gooni gooniyaha xadiisay ka wariyaanoo qutaybat ibnu saciid iyo ninkii la odhan jiray cabdulaahi ibnu wahab iyo cabdulaahi ibnu yaziid almuqri iyo cabdulaahi ibnu mubaarak raggaa dhowrka ah waxay ka wariyaan maahana wixii kaleeto culammada qaar ka mida waxay leeyihiin dacfi baa ku jira marka ducadu ayada unbaa cibaada ah ducadu ayada unbaa cibaada ah ayib <clears throat> wadaliilu waxaa u daliil ah qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeya uu yidhi wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii ibarya somaynaan som ibarya kitaabka horaan kusoo mara haddii ilaahay aynu barino maxaa ballanqaadoo haysanaa ilaahay wuxuu yidhi astajib waan idin aqbalayaa lakum idinka waxaad iga baridaan waan idin siin walidaaliku ilaahay xadiisu qudsi wuxuu ku leeyahay bani aadamka asagoo la hadlay innaka maa dacawtanii wa rajowtanii inta aad i baryaysid inaan wax kaa aqbalana aad iga rajaynaysa aniga alla ah kafartu laka dembigaaga waan kuu dhaafayaa wax allaala wixii ahaaday waan kuu dhaafayaa una aabayeeli maayo weliga ilaahay rajadiisa ha ka quusan ilaahay baryadiisana ha ka quusan wuxuu nabigeenu sheegay in allaha xayiyun kariim inuu yahay xishoode xaggana waxa weeyaan deeqsi ah wuxuu ka xishoodaa addoonkiisu gacmaha hadduu u taagto gacmihiiyoo maran oo ebera inuu kusoo celiyo marka bari asaga asagaa mutaystay asagaana ku yidhi ibari wuxuuna kuu ballanqaada inuu ku aqbalayo haddaadan adugu iska hadlaynin baryadaada ina aladiina kuwa yastakbiruuna iskala weyn oo iska kibrinaya can cibaadatii cibaadadayda sayadkhuluuna way geli doonaan jahannamo naarta jahannamo daakhiriina xaale ay yihiin kuwa dullaysan waa soo marra daakhilan maxaa lagu soo fasiray daliiliin soo maa waad haysan wa daliilul khawfi cabsida daliilkeeda qowluhu alla hadalkiisa weeye tacaalaa sarreeya uu yidhi falaa takhaafuu ha ka baqinina hum gaalada wakhaafuuni aniga iga baqa in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniin ah iimaan dhaba haddaad leedahay oo ad ilaahiy rasuul rumaysan tahay ilaahay wuxuu ku leeyahay aniga iga baqi gaalada ha ka baqin baqitaanka laba u qaybsama marka baqdintu laba u qaybsan mid dabiici ah inagoo hadda halkaa fadhina nin qori wato hadduu halkaa inaga soo galo inaan kala cararnaa laga yaaba midda meel ka boodo wax kale iska dhaaf jiir iyo yaanyuur iscaydsanaya hadday soo galaan la kala carara marka ma waxaa la odhanhayaa qofkii jiir ka baqa ama ey ka carara gaal baata meel la odhanaya maya waa cabsi dabiiciyo inugu abuuran sidaa awgeed baa nebiyullaahi muuse fircoon baa inta u hanjabay oo waxa weeyaan dhibaato ay soo wajahday baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay fa asbaxa fi lmadiinati khaa'ifan yataraqab waa nebi muuse waxaa laga hadlaya magaalada dhexdeeda wuxuu ahaaday ruux baqaya oo weliba is ilaalinaya isla goormaa lagu dilaya gacanta lagu dhih waa nebi muuse qofkii markii yidhahda nebi muuse wuu baqay haddana waxa weeyaan dee gaalnimo ku dhaca waa khaldan yahay qofkaasi khalad waay marka waa cabsi dabiici ah cabsida laga hadlahayo adoon ilaahay arag adoon ilaahay u jeedin cabsida aad baqaysid oo kugu kalifaysa inaad macaasida iska ilaalisid cabsidaasaa ilaahay iska leeyihi walfahma qodobka haddaad laakiin tirada qofka qabriga ku jira wuu imaqlayaa ha way cadaabayaa wuu ijanaynayaa ee waxa weeyaan shaydaan baa waxa weyaan imaqlahaya waa isaga cibaado iska leh arrimaha la diidanya waa kuwaasoo kaleeto gaalnimada ah laakiin ilahay adoon u jeedin adoon arkaynin ayaad haddana ka cabsanaysa cabsida noocaasoo inaad iska ilaalisid ay ilaahay wuxuu kaa xarimay waa sharaf cabsidii ilaahay laakiin hadday kugu xambaarto inaad naxariisiisaba ka quusatay oo aad tirahda saan uga baqahay uga baqahay waxba mar dambayta weydiisan maayo xataa oo aad naxariistiisa ka quusatid naftirkeedana wax fiican ma marka ilaahay ka baq baqdintiisuna macaasidaha ka hor istaagto wakhaafuuna aniga iga baqa in kuntum muminiin haddaad muminiin tihiin wa daliilu rajaa'i rajada daliilkeedah qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisaa u daliil ah faman ruuxii kaana ahaada yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbihi rabbigii la kulanki falyacmal ha sameeyo camalan camal iyo cibaado saalixan ee wanaagsan walaa yushrik yuusan la wadaajin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa axaddan qofna yuusan la wadaajin caabuditaanka ilaahay uu caabudayaa cid kale yuusan ugu darin soomayna soomar aayaddan musanifkii horeeto maxamed ibnu jamiil zaynu aayaddan muxuu u daliishaday ashirkul lasqar baaraka allah fiik waa sax marka ruguma cusba wa daliilu tawakul qof bani aadama waxaa ka rajayn kartaa wuxuu ku awoodo haddii maanta qofku yidhahdo berri iyo maw lacag baan ku siinahayae eh. raje maxaad qabtaa inuu berri ku siinaya soo maha wax noocaasoo kale ahay dhib maleh wax mushkilaa maleh dembiilana kuma tihid wa daliilu tawakuli tala saarashada daliilkeeda qowluhu ilaahay hadalkiisa uu daliila tacaalaa sarreeyuu yidhi wa calallaahi alla dushiisa oo keli ah fa tawakkaluu tala saarta in kuntum haddaad tihiin mu'miniin dad mu'miniinoo ilaahay rumaysan haddaad tihiin wa qowluhu tacaalaa ilaahay hadalkiisaa u daliila tawakulkana waman ruuxii yatawakal tala saarta cala calallaahi alla dushi fa huwa alla xasbuhu kaafigiisa weeye allah ku filan ilaahay baa ku filan labadaa aayadood waxayna tuseen ilaahay qofka tala saarta horta alla inuu ku filan yahay waman yatawakal calallaahi qofka ilaahay tala saarta fa huwa xasbuhu hadduu ilahay tala saaranaya asbaabta la imow wuxuu kaloo alla ina amray inaan ilaahay tala saaranno haddaynu mu'miniin nahay fa tawakaluu in kuntum mu'miniin bani aadam la tala saaran karaa waxay kuu awoodaan mushkilo ma haddaan hadda ku idhaahdo xoolahayga iyo dhaqaalahayga adaa wakiil iga ohon kuu tala saarta igu shaqee waxaadi waxaan adaa wakiil iga ah waxaana wakiil kaaga dhigtay wilaayadana adiga kugu soo wareejiyo wakiil iga tahay qofkan weli iga noqo wax mushkila maleh malfam qodobkaa laakiin tala saarasho aad leedahay ilaahu hebelow adaan ku tala saartay jannada isii oo cadaabka iga badbaadi oo waxa weyan waku wax walbeeta adaan kuu daayay xuquuqda ilahay oo khaaska ahayd wey midaas wa daliilu raqbati raqbada waxaa la yidhahdaa shaygu markuu laba waxyaalood isku darsado jacayl aad jeceshahay iyo raadin aad raadinaysa waadna jeceshahay waana codsanaysaa warahbatina waa maxay waa markuu laba shay oo kale isku darso waa maxay cabsi aad ka baqaysid iyo ka fogaansho aad ka fogaanaysid wa daliilu raqbati jacaylka iyo dalabka daliilkiisa iyo warahbati cabsida iyo walkhushuuci ee khushuuca ilaahay loo khushuuco waxaa u daliila intaba qowluhu tacaala ilahay hadalkii innahum ambiyadaa iyo dadkaa wan wanaagsan kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwa tartamoo degdega fil khayraati khayraadka dhexda ayay ku baratami jireen oo u degdegi jireen yusaaricuuna way degdegi jireen fil khayraati khayraadka dhexdii wayadcuunanaa wayna baryi jireen buu ilahay leeyihi wayna baryayaan raqaban jacayl ayna jecel yihiin darteed iyo warahaban cabsi ay naga cabsanayaan darteed bay noo baryi jireen wa kaanuu waxay ahaayeen lanaa annaga khaashicina kuwa noo khushuuca ambiye ilaahay u khushuucsan bay ahaayeen ilaahay mar walba waxbay ka rajaynayaan inuu janneeyo naxariis siiyo haddana way cabsanayaan waxay isleeyihiin armaan waxba laga aqbalin aad bay u cabsanayaan waana labada dariiqoo la rabo qofku inuu ku dhex noolaado bayna alraja waalkhawf cabso armaa cibaadadii laga aqbali waayaa isdheh isweydii haddana ilaahay rajo fiican ka rajeeyo inuu ku janaynayo wax ka aqbalaya ka raje wa daliilu lkhashyati cabsida daliilkeeda qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisa u daliil ah falaa takhshawhum gaaladaha ka baqinina wakhshownii aniga iga baqa gaaladaha ka baqinina aniga iga baqo ilahay leeyahy marka gaalada iyo shayaadiinta ha ka baqi baqitaan cibaado ah laakiin gaalku hadduu kaa xoog badan yahay oo kaa awood badan yahay oo aad u jeedid inuu kaa awood badan yahay inaad ka cabsatid una xeeladaysatid una siyaasadaysatid laa maanic waxaa laga hadlahaya waa cabsi gaarsiisan heer cibaadanimo wa daliilu linaabati toobadkeenka daliilkiisa inaaba waa noqosho ilahay in loo noqdo oo loo toobadkeeno qowluhu ilaahay hadalkiisa u daliila tacaala sarreeyuu yidhi wa aniibuu u toobadkeena ilaa rabbikum rabbigiinna xaggiisa yaad u toobadkeenaysaa allah wa aslimuu isu dhiiba lahu alle ilaahay isu dhiib ilaah wadaan isu kaa dhiibay ilaah adaan isu dhiiba ilaah adaa ii taliya ilaah adaa iska kayleh ilaah adaan kuu kalsoonaha wa aslimuu lahu ilaaha isu dhiiba wa daliilu listicaanati kaalmaha kaalma dalabka daliilkeeda qowluhu tacaalaa hadalka allah u daliilah iyaaka adiga oo keliya ayaa nacbudu ilaahu ku caabudaynaa wa iyaaka adiga oo keliga ayaa nastaciinu kaalmo kaa dalbaynaa oo fiirso yaad caabudaysaa allah yaad ka sugaysaa cibaadadan inuu kugu kaalmeeyo allah waa tukan ilaahu igu kaalmee waad soomin ilaahu igu kaalmee xajkaad aadin ilaahu igu kaalmee ilaah inaad baridaad rabtaa ilaahu qabuulkeeda iyo aqbalkeeda igu kaalmee cibaadada aad ilaahay caabudaysid waxaad u baahan tahay ilaahay inuu kugu kaalmeeyo haddaan alla kugu kaalmayn cibaada saxa kuu noqon mayso ilaahu ii kaalmee dhiba bani aadam kaalmo ma la weydiisan karaa oo ma cibaada haddaad bani aadam kaalmo weydiisatid waxay kuu awoodaan adna aad u baahan tahay ma aha gaalnimo ma aha gaalnimo waxaa laga hadlaya waa waxyaalo khaas ah weeyaan cibaado khaas ah wa fil xadiidi xadiidka dhexdeed waxaa ku sugnayd wa idaa goortii istacanta kaalma aad dalbaysid fastacin kaalmo weydiiso billaahi alleh haddaad cid kaalmo weydiisanaysid ilaahay weydiiso kaalmada yaad ka dalbaysaa allah ilahay baad kaalmo ka dalbaysaa ma soo marra xadiidkan yaa wariyey yaa tirmidi baa wariyey waa hagaag wa daliilu listicaadati magangalka magangelya magangalka daliilkeeda qowluhu ilaahay hadalkiisa u daliila tacaalaa sarreeya uu yidhi qul waxaad dhahdaa nebi moxamedow nebi moxamed lala hadlayaa acuudu waxaan magangelayaa birabbi alfalaqi subaxa allaha kala dhambala oo waaga bariya iftiinka subaxa yaa iftiinka iyo subaxa kala jeexo oo waaga bariya alla soo ma aha marka alfalaq waa kala jeexidda waagu uu kala jeexmaya iftiinka uu imaanayo allahaas ayaan magan gelaya wa qul waxaad dhahdaa ah, qul waxaad dhahdaa macnaha wowgan meesha ku jira qowluhu tacaala wa qowluhu tacaala baa u daliil ah qul waxaad dhahdaa acuudu waxaan magangelayaa gelayaa birabbi naasi dadka rabbiga iska laha ah, dadka yaa iska leh allah wa daliilu listiqaahati gargaar dalabka daliilkiisa qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisa ayaa u daliil ah id waqti tastakiihuuna aad gargaar ka dalbayseen rabbakum rabbigiin oo fastajaaba markaa uu idin aqbalay lakum idinka istiqaasada iyo gargaar bani aadama la weydiisan karaa waa soo marre waxay ku kuu awoodaan soomaynaan soo marin fastaqaahahu ladii min shiicatihi cala ladii min caduwihi fawakazahu muusa faqada calayh bani aadamkii qofkii nool waxaana kuu awooda inaad gargaar weydiisata adiguna aad u baahan tahay qof kula joogan uu yahay laa maanica gaalnimo ma ah tuug baa inta ku qabtay raba inuu ku dilo markaas wariga qabta wariga qabta dhag waa lagaa qabta gargaar baadna weydiisata anaguna gurmad baan kuu fidina adiguna gaal ma tihid anaguna gaalamayna waa ku saacidaynaa bas laakiin gargaarka cibaadada ah ilaahu junuudaada ciidamadaada ilaahu waxaas uu kaalme aad leedahay noocaas waxa ah ilaahay baa iska leh wa daliilu dabxi gowraca daliilkiisa qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisa weeyaan qul waxaad dhahdaa nebi moxamedow ina salaatii tukashadayda iyo wa nusukii gowracayga iyo wa maxyaaya noloshayda iyo wamamaatii geerideedu lilaahi alle ayay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alle uma sugnaan wa bidaalika arrinkaas arrinkee salaada iyo gowraca iyo nolosha iyo geerida intaba inaad tidhahdee allah iskalaho u ogolaatid ayaa umirtu la ifaray wa ana anuguna awalulmuslimiina muslimiinta kii ugu horreeyey baan ah muslimiinta ummadda nebi maxamed dee nebi maxamed baa ugu horreeyey sal alla aleyh wasalam nebi maxamed baa ugu horreeyey muslimiinta kaleetana nebi maxamed wuxuu kaga horreeyaa xagga khayrka iyo wanaagga lambar wan asaga ah marka arrinkaas wabidaalika arrinkaasoo salaadii iyo gowricii iyo noloshii iyo geeridiiba in ilaahay aan u baraxtiro arrinkaasaa umirtu la faray wa ana awalulmuslimiin wa min asunnati sunnada nebiga waxaa ka mid a ah sala allahu caleyhi wasalam lacana allaahu allaha lacnadoo naxariistiisa ka durjiyo man qofkii dabaxa u gowraca lihayrillaahi alla cidaan ahayn yaa wariyey muslim waa soo marra soomaa waa hagaag wa daliilu nadri nadarka daliilkiisa shardiga la xirto qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisa weeye yuufuuna way oofinayeen addoommo wan wanaagsan oo addoommada ilaahaya laga hadlayay yuufuuna way oofinayeen binnadri nadarkii iyo shardiga ay xirteen bay oofinayaan wayakhaafuuna waxay ka baqayaan yowman maalin maalinkaasoo kaana uu ahaaday sharuhu dhibkiisu mustatiiran mid baaha mid ballaaran oo koonkao dhan kala gaaray maalinkaas sharkiisa ka baqayaan oo baqdinta waxaa la isku ogaa ilaahay in laga baqo saas ma halkan ayaa laga baqayaa yaa yowman maalin marka maalin see looga baqi karaa dee maalinkaas wuxuu dhici doonay dadku ka cabsanayaan daalac qof walba in loo raacdu ka baqayaa in la cadaabu ka baqayaa in waxaan laga aqbalin aqbalinbu ka baqahayaa maalin ay dadku wada baqahayaan wey muminiinta marka sidaasaa lagu tilmaamay asalkii koobaad halkaasuu maanta inoogu ogi waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala berri al aslu saddexdii asalow shiikhu uu ka hadlayey halkaa asalka koobaad baa noogu dhammaaday wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaaalih